annaasi dadka qofka ugu fog minhu min alimi dembiga waxay tidhi caaisha radia allaahu canhaa maa khuyira lama dooransinoo khiyaar looma gelin rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bayna amrayni laba arimood dhexdood weligeed laba arimood lama kala dooransiin kan ama kan mid qaado lama dhihin ilaa akhada aysarahumaa wuxuu qaado jiray midka fudud mar kasta oo laba arrimood la kala dooransiiyo nabigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu qaadan jiray midka fudud midka fudud marka yusriga in la qaato iyo fudaydka inay hadyigii nabiga ay eeday ku tuseen salى اllahu calayh wasalam xataa markaa ruqaska maalan qofku markuu musaafir yahay inuu soomaana waa u bannaan tahay inuu afuraana waa u bannaan tahay yaa u ajar badan midkii u fudud mar walba kii u fudud haddii soonku u fudud yahay oo seegu u fudud yahay hadda wax dhibaataa kala kulmi maa ramadaanna waa lagu jiraa inuu soomo waa u fududa laakiin qalladu hadhow culaysay ku noqon kartaa waa soomaa markaasoo kale marna soonka wuu ku dhibtoona dhibuu kaa ku imaa maadaama uu safar yahay waa afura hadba kii u fudud laba arrimood kii u fudud taas marka waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu alay waslam diin kale la soo diray yusri uu ahaa fudayd waxaa la mid ah marka uu safarka yahay salaadaha inuu dhammaystiro iyo inuu gaabiyo waa gaabi jiri weligiis lama arag nabigoo musaafira sala allahu calayh wasalam oo salaadii afarta ragca aheed afar tukanay labalabu tukan jiray salaadaha afarta weligiis hal mar baalla ka dhiga lama arag ruqaska marka sharcigu bixiyey in la qaato aa laga fahmaa xadiidka marka waxay tihi caaisha maa muddo ayuu nabigu midka fudud qaadan jiray lam yakun midka fudud uusan ahayn isman dembi fain kaana midka fudud hadduu yahay isman dembi kaana nabigu wuxuu ahaa abcad annaasi dadka qofka ugu fogaan badan minhu ismiga laakiin midka fudud marka la leeyahay alaqaadaama hadduu dembi yahay dadkoo dhan qofka dembiga ugu fogu ahaa waana ka carari jirin ee ma samay jirin marka taas weeye hadyigii nabiga salى الlahu عalيه wasalam rawa الbukhaariyu can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canهuma qaala jaabir wuxuu yidhi lamaa xufira alkhandaqu tarajaygii ama dhufayskii markii la qoray tarajaygii waa waa dhufays weyn oo magaalada madiina meelaha cadowgu ka soo geli karo lagu wareejiyey sanadii saddexaad waxaa dhacay sanadii saddexaad waxaa dhacay dagaalkii uxud sanadii shanaad wey marka khandaq ama axzaab gaalo tiro badan ay soo bahaysteen oo doonaya magaalada madiine oo nabigu sala allahu alay w slm muslimiintu joogeen inay soo afjaraan ay cirib gooyaan ciidanka markaa soo duulay waa toban kun muslimiintoo dhan marka la isku daranaa saddex kun wey haddii marka inta la baxo bannaanka looga hortago gaalada halkii qof waxaa ku soo aadaya saddex iyo ka badan waa la hareeraynaa qof marka nabigu saxaabadiisuu la tashaday wuxuu yidhi maxaan samaynaa nin saxaabi oo jiray salmaan alfarisi a ah, wuxuu yidhi waxaa la samaynaa meelaha cadowgu ka soo geli karo a ah, waxaa la jeexaya tarajay ama dhufays weyn oo afkiisa aan farasku ka soo boodi karin qofkuna ka soo boodi karin aad afkiisa u kala weyn saasna magaalada ugu hareeraysan marka qofkiioo ordaya ma soo mari karo faras ordaya kama soo boodi karo dhinacaan magaalada soo xigtaa muslimiintu ka ka joogaya hadhow cadowga markuu xagga yimaado sooma gudbi karaan meeshiina meel nabada maahan tartiibinta godka u galaan kama soo bixi karaan waa la layna ilaa waadiya laga hayaa godka bay is yidhahdaan tartiibinta godka hoos u gashaan haddana ka baxo magaalada aggeeda waa la layna ilaa inuu tartiib u galo maahan xoog kuma soo gudbi karo khalaas magaaladii marka dhinaca magaalada xigtaa muslimiintii ka joogaan godka gaaladiina dhinaca shishe markay yimaadeen ay yidhahdeen khudabaan iyo qorshahan dagaal magaaladan dadka jooga ma samayn meel kale qof ka yimidaa sameeyey maxaa qorsho dagaal oo magaaladan laga yaqaan ma ahayn sidii markii dambe dhufayskaas loogu jiraa ilaahay dabayla ku kacshay markaasay digsidii ka daateen badarkii karsan waayeen wax shaqaa qabsan waayeen indhihii ciidu ka gasho inkaasay carareen ilaahay weyna saasuu ku badbaadiyey tarajaygaas marka magaalada lagu wareejinayey oo la qodayey nabigu waxbuu ka qodaayey sala allahu alay slam isagoo rasuulkii alla ah qoda inta yidhi meel ma fadhiisan waxbuu ka qodayey isagaa wax ka qodayey lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu tarajayga ra'aytu rasuululahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalama khamasan xaal uu yahay mid bog laalan khamaska waa mid gaajaysan oo calooshu dhuuban tahay oo calooshi iyo dhabarki isku dhegan yihiin ilaa gaajadu ay gaartay inuu markii dambe nabigu dhagax caloosha ku xidho caloosha waa isku dhacayda haddaan wax ku jira la erag xariganta dhagax lagu xidha dhagaxaasaa caloosha uu ku xirtay nabigu laba dhagax markii dambe uu ku xirtay laba dhagax caloosha u riixda ayuu ku xirtay gaajo godkaasaa la qodaya marka waxaan arkay inuu nabigio boglaalan amase gaajaysanoo aad gaajo uga muuqato oo calooshiisii dhuuban tahay ayaan arkay fankafaytu waan gadoomay ilaa mra'atii xaaskayga xaggeedaan u gadoomay xaaskayga xaggeeda ayaan aaday oon u gadooman u laabtay faqultu waxaan idhi hal cindaki agtaada shayan wax ma ahaadeen wax cuntaa ma haydaan فإنii aniga ra'aytu waxaan soo arkay birasuulilaahi rasuulka ilaahay salى الlahu عalayه wasalam khamsan xaal uu yahay mid bog laalan shadiidan xaal uu yahay mid boglaalnaantiisu daran tahay gaajo daran ay ka muuqato faakhrajad ilaya waxay ii soo bixiday jiraaban xashin xashintaasoo fiihi saacun hal koomba ku jirto min shaciirin heed ah weel oo maqaar oo la toray oo cuntada lagu shuba jiray jiraabkaasay soo bixiday ama xashintaas waa maqaar sida loorka u toran ee masagada iyo galleyda iyo bariiska lagu shubto oo maqaar ah oo raashinka lagu shuba jiray soo bixiday hal saacaa ku jira saacaas oo heeb ah amase waa nuuc oo qamardida amase sarreenka fasiilo ku ah oo isku nuc yihiin laakiin ka duwan xoogaa kaasaa ku jira kan inta la dubo ama muufo laga sameeyaa ama kimis faakrajad ilaya waxa ii soo bixiday jiraaban kolay ama xashin jiraabkaasoo fiihi dhexdiisa saacun hal saac uu ku jiro oo min shaciirin heeb ah walanaa waxaana noo sugnaatay buhaymatun waxar yar waxartaasoo daajinun guri joog ah waxar yaroo guriga lagu koriyo ayaa noo joogtay fadadaxtuhaa wa xartiyan anuguu qalay wa daxanatii shaciira gabadhiina heebdiyay soo shiiday oo ay ka dhigtay in la muufnimo loo dugo u diyaariday anuguna wa xartiyan qalay ayaguna halkii koomboo shaciirka aheed ay gabadhiina shiiday oo ay ka dhigtay cajiin wa daxanatii soo shiiday waxaan u argagaxay oon xaggeeda u orday ilaa canaaqii waxartayadii waqadactuhaa waana googooyey hilibkeedii oo xartii aan gowracay aan inta ku ordaan googooyey anoo argagaxsanoo gaajadii nabiga aan ku arkay ka argagaxsan fafazictu waa argagaxay ilaa canaaqii waxartaydii xaggeedaan u argagaxay waxartii qoordheer tahayd ceesaan yar xoogaa markaas soo kobacday ah ayaan xaggeeda u argagaxay waqadactuhaa waana googooyey hilibkii fii burmatihaa dherigeedii ama digsigii lagu kelinaya hilibkan ku googooyo ku ridriday waqadactuhaa waxartii waxaan ku googooyey fii burmatihaa gabadha digsigeedii ama dherigii ay hilibka ku karinaysay taasaan ku googooyo ku ridriday uma wallaytu waa jeestay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi xaggiisaan u jeestay sala allahu calayhi wasalam rasuulkiiyaan doonay inaan soo wado oon idhaahdana keen maadaama xartiina la gowracay oo maraqaas iyo hiribkaas iyo muufahaas ama kimistaas la durayo si uu ay iskugu cuno nabiga uma wallaytu waan jeestay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi xaggiisa sala allahu calayh wasalam xoolaha in martida loo qalo dadku ayagu inay qashaan waa wixii ilaahayba noo siiyeyba waaba wixii ilaahayba noo siiyeyba nabiga xaggiisa markaan u jeestay sala allahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi gabadhii oo waxa weeyaan xaaskayga aheed laa tafdaxnii haygu fadeexayn birasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam iyo wadiman macahu dadka la jooga meesha waa ujeeddaa cunto weyn ma taallo waxar yaraa la qalay hal koombo badar aha la soo shiiday waa wax marka dhowr qof ku filan hay fadixayno warkaalaya alla baryaa jira hadhihi ka qaylido oo dadka hore aan isku soo kaba kicin nabiga hoos ula hadal waxaase rasuulka allow koombo cajiinana waa la shiiday waxar yarna waa qaata adiga iyo dhowr qof soo taga dhe hoos ula hadal isaga iyo dhowr koo qof ii soo wad ee ay ceebayn meesha wax laguma hayee saasay tiri dadku waa inay wada tashadaan haddee sidaas way dhaqan wanaagay ka mid wuxuu yidhi fajirtuhu nabigiyaan u tegey fasaarartuhu waa ku sirayst waa ku siray hokor uma hadline sidii gabadhu ila soo ballantay nabigi waa ku siraystay waa faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo dadaxnaa waxaan gowracnay buhaymatan neef yar oo lana annaga noo sugnaaday waxar yar oo annagu noo sugnaatay oo aan lahayn ayaan gowracnay wadaxannaa waa shiidnay saacan hal suus oo min shaciirin heed ah suuskaasoo kaana cindana agteenna ahaa fatacaala kaalay anta adiga iyo wa nafarun koox kooxdaasoo macaka adiga kula jirta adiga iyo koox nafarku waa dad yar waayo nafarku saddex laga bilaabo ilaa toban wey toban iyo saddex inta udhaxayna wey adiga iyo saddex ama adiga iyo shan qof adiga lix qof cadad yar oo aan toban dhaafayn oo iyo adigu kaalaya intaas markaan idhi fasaaxa nebiyu nabigu waa qaydiyey salى اllahu calayه wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq dadka tarajayga qodaayow ina jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey suuran martiqaad faxaya halan bikum dhammaan kaalay waana kun nin waxaa qodaa dhufayska waa kun kun iyo waxar kun aa dhufayska qoday markaas inta korna lagu dhawaa marka waa arrin kale arrin caadiya ma aha kaalaya kulligii soo qaabila meeshaa laysoo dabagala faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi salى اllahu calayه wasalam laa tunzilunna haka dejinina burmatakum dherigiina ama digsigiina dabka haka dejinina walaa takhbisunna ha dubinina cajiinakum cajiinkiinana xataa ajiya ilaa aan imaado wuxuu ku yidhi cajiinkana yaan dubidda lagu bilaabin ilaa aan ka imaado dheriga oo hilibka karsanayaan dadka dabka laga dejin ha laygu simo fajiitu waa imid wa jaa rasuululahi rasuulka allana waa yimi sala allahu calayh wasalam yaqdumu naasa dadka xaal ugu soo horeeyo isagoo dadkii hogaaminaya uu yimid anna waa imid anna waa imid xataa ji'tu ilaa aan u imid imra'atii xaaskaygii faqaalad waxay tidhi bika wa bika waa waa canaan wey facala allaahu bika kadaa wa facala allaahu bika kada ilaahay saas ha ku yeelo oo ilaahay saas <laughs> gabadhi waa xanaaq waxay moodaa isagu inuu qaydiyey ah, markaasay tihi saas alla ku yeelo gacmaha lagaa goomiyo mise afka lagaa go war saas alla ku yeel oo saas alla ku yeel oo saas alla ku yeel maxaa ii fadeexayda soonuu kula ballamay soonuu kula ballamay marka dadka dhaqan wanaagada qofka hadduu xanaaqo lalama xanaaqo waa la dejiyaa fiiriba wanaagga uu kula hadlay saxaabigaasu gabadhii markay saas tihi faqultu waxaan iyu yidhi adiga alla saas ku yeel ma dhihin kuma qaynin faqultu waxaan idhi qad facaltu waa yeelay alladii arrinkii qulti aad iti aniga intaad itiriyaan yahay amarka aada itiiday waa fuliyey hoosaan nabigu ula hadlay sala allahu alay slam waxaan idhi meesha wax weyn ma yaaliine waxar yar aa qalan iyo hal koombe waxaa samayda dad yar iyo adiga imaada anigaas amarkii aada itiidaan u sheegay nabiga sal la anugu ma qaydiyo nabiga isagaa soo waday dad aniga markaa abaarin hana iga leex qad facaltu waa yeelay aladii arrinkii qulti ada tidhi faakhrajad way u soo bixdeen nabigiiyo yimid marka hallay tusuyi faakhrajad waxay u soo bixdeen lahu nabiga cajiinan cajiin fabasaqa candhuufuu ku tufay nabigu fiihi cajiinka wa baaraka barakana waa ugu duceey wa baaraka barakana waa ugu duceey allaahuma baarik fiih uu yidhi ta candhuuftiisi ku tufay uu yidhi ilaahay ow barakee candhuuftiisana hadda qof nasiib laahayna nabiga sala allahu calayh wasalam waa lasmari jiro lalaqi jiro candhuuf nabi hadde waa barako fabasada candhuufuu ku tufay fiihi cajiinkii wa baaraka barakana waa ugu duceeyey uma camada nabigu wuxuu u qasday ilaa burmatina dherigeeni ama digsigii wax lagu karinayey fabasada candhuufuu ku tufay fiihaa burmadii dhexdeeda wa baaraka barakana waa ugu duceeyey uma qaala wuxuu yidhi udcii u yeer khaabisatan gabar kula dubta muufaha faltaqbis ha dubto ma la jirkaaga meesha kunnina taagane kaligaa ma dubi kartid aduu gabar kale u yeero noo duba muufaha saasuu ku yidhi waqdaxii dhur min burmatikum dherigiinnana dhur walaa tunziluuhaa ha ka dejinina dabka dherigana inta dhulka dhigtaan maraqa ha gurinine isagoo dabkiisa saaran qofkii walba weel galaas ugu soo dara maraq iyo muufi qof walba xooga usoo dhiiba dadka ha ka dejinina qof walba cadhiniba muufe maraq aweel loogu shubaa iska dhula idinku sida ceel biyo ku gadaal ka soo gelaayaan dhula desi laakiin ha ka dejina darka dhulkaa dhignina qof markii wax la siinaa inta soo dartaan hilib iyo maraq weel ugu shuba muufe usoo saara usoo dhiiba dabka ha ka dejinina sida ceelkoo kale u dhura waqdaxii dhur min burmatikum dherigiinne oo soo dardar weeye galaaska walaa tunsiluuhaa dabka haka dejinina wahum dadka yimidna alfan waa kun ah, hal kun wey waxaa yidhi oo waxartan iyo halkan koombola raba in la siiyo wuxuu yidhi jaabir ibnu cabdillaah fa uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranaa laqad akaluu kunkiiba waa cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen hilibkii wanxaruu wanxarafuu ay gadoomeen oo ay danahoodii qabsadeen walxaal inna burmatana dherigeeni ama digsigeennii la taqidu ay karaydo kamaa hiya siday ahayd kumkii inta dhargeen ay danahoodii qabsadeen digsigii sidii u karsama hilib waa ka buuxaa maraqna waa ka buuxaa marka arrin caadiya maaha waa mucjiso barakada nabiga iyo ducada nabiga sidii loo aqbalay kutusay ducada nabiga sida ilaahay u aqbalayey mucjisada nabiga ilaahay siiyey karaamada ilaahay nabiga siiyey taasay kutusayda mucjisadii nabigay kutusay sal اlahu alيه wasalam ayadoo digskii siduu buuxaa dadkii wada dhergeen waina cajiinanaa cajiinkeennina layukbas waa la dubaa kamaa huwa siduu ahaa cajiinkiina sidii weelka ugu jira soo qaba dub soo qaba dub kunkii waa dhergeen cajiinkiina weelka sidii ugu jira marka taas waxay kutusaydaa sida nabigeena suuban salى الlahu عalيه wasalam ilaahay baryadiisa u aqbali jiray iyo mucjizaadka ilaahay siiyey oo ilaahay uu ku karaameeyey nabiga salى الlahu عalيه wasalam rawa الbukhaariyu can abi saciidin الkhudriy وabi hurayrata radي الlahu canهuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayh wasalam istacmala wuxuu shaqaaleeyey rajulan nin calaa khaybara khaybar magaalada la yidhaahdo yahuuddu ay degeneed markii muslimiintu ay furteen sanadii toddobaad oo hijiriyada bisheeda koobaad ayuu nabigu nin shaqaale uga dhigayo wuxuu kula heshiiyey beerahaas inuu ka shaqeeyo waraabiyo oo uu beerahaas ka shaqeeyo ninuu shaqaaleeyey fa jaa'ahu ninkiiyaa nabiga ula yimid bitamrin timir timirtaasoo janiibin wanaagsan janiibku waa nuuc timirta ka mid ah oo aad u feecan faqaala rasuululahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam akullu tamri khaybar khaybar timirteedoo dhan haakada ma sidaana timirta khaybaroo dhan ma sidaanay u feecanta saasuu yidhi ma sidaanay u feecanta qaala wuxuu yidhi laa sidaan uma feecna wallaahi allaan ku dhaartay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innaa annagu lana'kudu waa ku qaadannaa asaaca hal suus ama hal koombo oo min haadaa nuucan wanaagsan ka mid ah bisaacayni laba saac bialaaati saddex saac halka koombood nuucan feecan ah mar waxaana laka siiyaa labo laba saacana laka siiya marna saddexabana laka siiya ka taas waa ribe ma ujeeda faqaala rasuul lahi wuxuu yidhi sala allahu alay slam laa tafcal ha yeelin ha yeelin nuucaas lama yeelo oo waxaa xaaraan ah marka la isku gabayo cunto isku nuuc ah inay kala badnaato xaaraan laba shardiyaa la rabaa inaysan kala badnayn iyo inaan middayn ahayn inay isla eg tahay waa shardi inaan middayn ahaynoo hoo iyo hoo tahayna waa shardi hadday kala badan yihiin ribalfadliyaa laidhaha ribalfadli hadday isla eg yihiin laakiin middayn yahayna ribanmasiica laydhaha labadaba waa xaaraan ma banaana timir liidato hal oo laba koomba ama saddex koomba inta keento inaad tidhahdo ha layga siiyo mid fiicanoo hal koomba ma banaan waa ribo hay-adihii ah. sanfalka waxay keeneen waxa weeye masago oo dameeraha la siiyo oo aan wax laqi kara la arag markaasa mid beer usoo gorto masagadii waddanka oo aad isicneed haysta ta shan loor u dhigtaa leedahay loor fiicani sii maya ma banaano waa ribo lama ogolo ma lagaa ogolo haddii xataa isku mid lagu kala bedelana ay isku mid yihiin inta loor qofkan u dhigto looran galabta kaa soo dana maya hoo iyo hoo waa ri lama ogol maxaa la sameeya marka qofkan wuxuu haystaa nuuc liito timir timir fiicanuu raba wuxuu haystaa masago xumoo liito waxa weeyaan meelahaas maraykanka laga soo fogeeyo ugu rabi lahaa wax la cuni karo wax kalena ma hayo xun samaynayo waxa liitaa la gadaa lacagaa laga bixina lacagtaasaad wax fiicanoo cuni karta kala bixi iiri nabiga siduu yihi iiri sal اlahu alay waslm wuxuu uhi laa tafcal ha yeeli bici gad aljamca midda liidata jamcigu waa timirta liidata aljamca timirta liidata gad bidaraahimi lacag ku gad daraahim ku gad uma btac kadib soo gado bidaraahimi lacagtaas janiiba mid fiican maxaad samayneen masage liidata qamadi liidata timir liidata timirta liidata gad uu yidhi nabigu salى الlahu alيه wasalam timirta liidata gad lacagta aad kala baxdo lacagtaas timir fiican kala bax shay kasta oo ribaa waa nuucaas lacagta hataa dahabka fiiri dahab oo celis ah oo mustacmal ah ma banaana inta la keeno qofku inuu yidhaahdo dahabkan aan soo celiyey waa la isticmaalay maadaama la isticmaalay waa labaatan garaami شhan iyo toban garaami cusub iga sii maya ma banaan dahab iyo dahab hadday yihiin laba shardiyaa la rabaa inay isla eg yihiin iyo hoo iyo hoo oon muddayn ahayn marka qofkii dahabkii iska celinayey oo mustaxmalkaa ah dahab cusub rabay waa kana dariiqa nabigu samaynay dahabka mustaxmalkaa ah gad lacagta qaado markaas kadib dahab cusub ku gado sidaas qaacidadaas nabigaad ku soconay sal اlahu alay slm wax kastoo ribaa iyaga layskuma gabo hadii la kala badina ayaga layskuma gabo boqol doolaroo jeexan aan wataa an iga gooso laba dolar iga gooso sideetan iyo sagaashan iyo laba dolar ama sagaashan iyo sideed dolar maya waa ribo maxaad samaynaya dolarka jeexan gad soomaaliya ku gad isaga ila sidii rabaa loo kala badsan karaa soomaaligaagaas barto dolar kale kala baxa ama cunto kale kala baxa laakiin dolar dolar lagu bedelo kala baro waa ribo ma banaana dolarkan oo jeexan ama dolar la-eg lagaa siina khalaas wax kale ku gad lacag soomaali ku gad ku sariftaas kadib soomaaligaas haddaa rabto dolar u bedelo haddaa rabto raashin ku gado waxaa rabto ku gado nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laa tafcal ha yeeli oo timir timir inta lagu gado la kala badiyo waa ribo bix gad aljamca midda liidata bidaraahimi daraahim ku gado lacag ku gado uma dac soo gado bidaraahimi lacagtii janiiba mid wanaagsan ku soo gado marka shayga ribada shayga ribada ah haddii ribo lagu gado qof isagoon ogayn waa waajib in la celiya ma bannaano in sidii hore lagu haysto waa in la celiyo xayra ma ansixin waa xaaraan ah, ma ansixin waa xaaraan nabigu waa nahye laa tafcal u wanahyu yaqtadi اfasaad nahyiguna fasaad uu keenay kutusayaa wakaalada qofka in qof wax loo wakiisho la wax gad oo wax ii gad rawa الbخaariي can iبni cabaasin qaal taزawaja nebiyu nabigu wuu guursaday salى الlahu عalayه wasalam maymuna maymuna bint اxaariث alhilaaliya wاlxaal huwa nabigu muxrimu uu muxrim yahay muxrim waxaa la dhaha qofku markuu xaj xirto ama uu cumro xirto marka cumruu xirnaayeen uu leeyahay xadiidkan isagoo nabigu muxrim ah oo cumra u xihan tahay ayuu guursadoo nikaaxsaday maymuuna binti alxaaris wa banaa wuu dhistoo waa la guri galay bihaa maymuuna walxaal huwa nabigu xalaalun xalaal u yaho uu dhammaystay acmaashii cumrada wa waxayna ku dhimatay bisarifa meesha magaceeda la yidhaha sarifa halkaas ayay ku dhimatay radia allaahu canhaa xadiidkan cabdullaahi ibni cabbaas ayaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas tasawaja nebiyu nabigu wuu guursaday sala allahu calay wasalam oo waa nikaaxsaday maymuuna bint alxaaris alhilaaliya walxaal huwa nabigu uu muxrim yahay oo qadaa cumradii la dhihi jiray cumradaasaa u xirnaadu leey oo sanadii toddobaad aheed sanadii lixaad waa kii doonay nabigu inuu cumraysto asaga iyo kun iyo afar boqoloo saxaabi gaaladaa u diideen waa kii gaaladii heshiiska la soo galay markuu heshiiska la soo galu ka laabtay heshiiskaas waxaa ka mid ahaa sanadaan idiinma ogolin inaad cumraysataane eh, sanada soo socota cumro soo aada sanadaasaan idin ogolnahay sanadii marka dambo loo ogolaaday cumradaasaa la cumratulqadaa cumradaasuu ku guursaday asagoo cumradii u xihan tahay aa lagu nikaaxiyuu leeyahy cabdullaahi ibn cabbaas saasuu leeyahy waa lagu nikaaxiyey uu leeyay asagoo cumradii u xihan tahay wa banaa bihaa wuuna dhistayoo waa la guri galay bihaa maymuunan walaal huwa xalaalan uu yahay markuu dhammaystay cumradii xalaal noqday kadibuu la guri galuu leeyay wa maatad waxayna ku dhimatay maymuuna bisarifa meesha lahaa magaceeda waa dambe macnaha maaha markaas safarkaas maaha waqti dambe waaba cumridayba marka muddo dambe ayay ku dhimatay xadiidkaas marka wuxuu leeyahay nabiga isagoo muxrim ah ayuu guursaday maymuuna saxiixulmuslimkana waxaa ku sugan maymuuno laftirkeedii maymuunadii nabigu guursaday maymuuna bint alxaaris waxay tidhi nabigu sala allahu calayh wasalama markuu guursanaya xalaalu ahaa muxrim ma ahayn maymuuna waxay leedaa nabigu markuu guursanayey xalaalu ah cabdullah bn cabaas muxuu leeyahay muxrim uu ahaa labada xadiis marka macnahooda xagga daahirka way iska soo horjeeda xagga daahirka markay sidaasoo kale ay dhacdo labada xadiis haddaan la jamci karin lamana jamci karo marka waxaa la sameeyaa in labada macno la kala xoog badnaysiyo la rajo lada kanaa xoog badan culamada gobol waa isku dayeen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibni cabbaas markuu leeyahay wa huwa muxrim muxrim maahan cumraa u xirneed maahan ee waxay tahay asagoo xaramka soo gelaya axrama aa la yidhaha dakhala fi lxaram aymana aa la yidhaha dakhala fi lyaman acraqa aa la yidhaha dakhala fi lciraaq marka axrama macnaheedu loolama jeedo uleey ay leeyihin culamadaas muxrimu hayo cumra u xirneed loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa wuxuu galay xaramka qaar culamada ka mida qaar kamidana m ma marka haddii saas la yidhaha maba iska hor imaanayaan waa iswaafaqayaan labada xadiis culamada galana way kala rajaxeen oo waxay yidhahdeen labada xadiis daahirka way iscaarideen hadday iscaarideen waxaa la raadinaa adilo kale oo lagu kala miisaano labadooda waa iscaarideene waxaa la raadinaa adilo kaleoo ka baxsan oo oo lagu kala rajaxoo kale xoog badnaysiinaydo dhinac cuslayda waxaa ku sugan صaxiixulmuslimka min xadiiثi cuثmaan ibni cafaan nabigu inuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkaxu sidiisa qofka muxrimkaa asagu gabar ma nikaaxi karo asagana gabar laguma nikaaxi karo sidiisaba qofka muxrimka ah oo xaj u xihan yahay ama cumro asagu gabar ma nikaaxi karo gabadha u dhalay ma nikaaxi karo ama uu weliga u yahay asna wax laguma nikaaxi karo xadiiskaasi yuu mi yuu cuslayna xadiidkii maymuuna haddana daliil kale saxaabi la yidhaha aburaafic ayaa ahaa ergeyga u dhexeeya nabiga iyo maymuuna oo nabiga ka socdo safiirka ahaa oo nabiga u doonay maymuuna aburaaficna wuxuu yidhi nabiga sala اllahu calayh wasalam markuu guursanayay maymuuna xaraalu ahaa ee muxrim maahayn waa miisaan iyo cusleey kanuna inuu nabigu xalaal ahaa saddex maymuuna iyo aburaafic waa labo cabdullahi ibn cabaasna waa keligiis hal qof iyo laba qof inuu mas'aladii wahmiyo uu gafo yaa u dhow waxaa u dhow halka qof taasna waxay miisaankii siiday nabigu xalaal u ahaa mid kale maymuuna iyo aburaafic qaangaaray ahaayeen markaas cabdullahi ibn cabbaasna saqiiru ahaa arrin meel hadday ka dhacdo qof saqiira hadduu sheego dadkii qaangaarkaa la joogay si kale u sheegeen yaa u dhow inuu ismoodsiiyo saqiirka mid kale maymuuna qisadu ayaday kusayda waaba gabadhii la guursadayba laakiin cabdullahi ibn cabaas ma kusaydo arrintu saaxibulqisa qofkii arrintu asaga ku dhacday iyo qof looga sheekeeyey yaa u ogaal badan qofka isaga ku dhacday waxba la sheega maamaaho ninaa lagu yidhahda xigdiga quba ma maqasho waaga xiddiguu soo daafeen xigdiga quba markaasuu yihi raggay ku qubataan ma kamida ah. raggay ku qubta kuwiyaan ma ku jirin adigana waxay kaa joogtaa ma maqasho marka maymuuna waa gabadhii la guursaday cabdullaahina waa ula guursaday ka joogtaa marka saaxibulqisa asagaa u ogaal badan qisadiisa marka waxaa lagu rajaxayaa in nabigu xalaal ahaa koow labaa wariyeenoo maymuuna iyo aburaafic waxaa labaadee lagu rajaxayaa xadiid khaariji ah oo sideedaba muxrim wax ma guursan karo oo xadiidka cabdulahi xadiidka cusmaan ibnu cafaan ah waxaa lagu rajaxayaa aburaafic iyo maymuuna qaangaaray ahaayeen cabdullaahina saqiiru ahaa waxaa kaloo lagu rajaxayaa maymuuna waa saaxibu weliba aburaaficna asna qisadaa qusayda oo asagaana duunay gabadha ayaguwa qisaday u saaxiib yihiin asna ajnabigu ka yahay cabdullaahi ibnu cabaas qisa dhacdada ma ahan gabadha u ajnabika waa habaryartiis maymuna ah, hooyadiisa la laakiin arrintu macnaha asaga ma qusaydo kamana shaqayn asagu marka iskumana dhowe waxaa la rajaxayaa nabigu xalaalu ahaa qofka xajku u xihan yahay ama cumradu u xihan tahay asna wax ma nikaaxi karo asna wax laguma nikaaxi karo qofka hadduu xaj xirto ama se cumro u xirto asna wax ma guuri karo asna wax looma guuri karo sidaas way masaladu rawa الbخaariي can cali bn abi طaalib radي الlahu canhu qaal bacase nebiyu nabigaa diray sala allahu calayh wasalam sariyatan ilaalo sariyada waxaa la yidhaahdaa waa ciidan xoogaa aan aad u badnayn boqol ah ugu yar meelahaas ilaa afar boqolaana ugu badan nabigu markuusan la socon sariya la iska yidhaahdaa saraayaa iyo sarayaadaa lagu jamciyaa markaa nabigu la soconba waxaa la dhihi jiray sariya nabigu markuu la socdana gas waa la dhihi jiray marka ciidanu diray nabigu sal اlahu alay sariya waxaa loo yidhi waxaa loogu talagalay si sir ah inay u baxdo si sirana u soo laabato marka nabigaa diray sal اlahu alيه wasalam ciidan sariyaa ama ilaalo ah bacaa waa diray annabiyu sal اlahu alيه wasalam sariyatan ilaalo wastacmala wuxuu amiir uga dhigay rajulan nin ninkoo min alansaari ka mid ah nin ansaarta ka mid ah ayuu amiir uga dhigay wa amarahum ciidankiina wuxuu amray an yudiicuuhu inay adeecaan wuxuu yidhi waxaan idin amrayaa amiirka inaad adeecdaan saasuu ku yidhi faqadima amiirkiiya carooday waa xanaaq waa dhirfay faqaala wuxuu yidhi alaysa shanigu miyuusan ahayn amarakum inuu idin amray annabiyu nabigu sala اllahu calayh wasalam an an tudiicuunii inaad i adeecdaan wuxuu yidhi nabigu ma idin amray inaad i adeecdaan horta waa xaraysani wuxuu rabaa amar adag inuu soo rogo war nabigu ma idin amray inaad i adeecdaan saas yii qaaluu waxay dhahdeen balaa inuusan amrin warkeed iska daa waana amray faqaala wuxuu yidhi fajmacuu xabadan xaaba soo aruuriy qoryo la shito ordaha soo aruuriy qof walba inta teguu xaaba keen markay soo aruuriyeen fajamacuu waa soo aruuriyeen faqaala wuxuu yidhi owqiduu naaran dad ku shida qoryihii meeshaa dhooban oo aad u tiro badan uu yidhi dad qabadsiiya dad ku shida fa awqaduuha waa ku shideen faqaala wuxu uhi udkhuluuhaa gala dabkaas gala soo nabigu ma amri inaad adeecdaan waa xariisan yihi gala dabka hala galo dabka waa sababta nabigu u yidhi salى الlahu عalيه wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim uu wariyey laa yaqdiyana xakamu bayna snayni wahuwa qadbaan qofna yuusan kala xukminin laba qof isagoo caraysan qofku markuu caraysan yahay caradu waxay daboolaydaa fahamkii waay maskaxdii oo la rabay inay xukunka inta ku fakerto xukun cadaalada soo saarto maskaxdii tashwiishina caradu marka xukun aan saxayna ka soo bixi karo waaba kanaaba ka midaba ah, xukunkaana ka midaba ah. soomaalidu laftigooda waxay yidhahdaan caqliga iyo carab isku meelay ku jiraan isku meelay galaan hadba waa kii soo sare mara duu qofku caraysan ya caqligii waa maqan yahi hadduu degan yahay caqligu joogo carabiya magan hadba waa kii soo sara maa marka sharciga islaamka waa xaaraan qaadigu isagoo caraysan inuu xugu rido waa xaaraan ma banaano qaadiga isagoo caraysan laba qof ma kala xukmi karo hadduu caroobo waa inuu yidhahdaa xugun ridi maayo hala kala tago ah, mar kale ii imaada laakiin isagiioo caraysan inuu dadka kala xukmiya ma banaano waa ka xaaraan waa ka xaaraan inuu kala xukmiyo dadka sidaasuu ku yidhi gala uu yidhi dabka fahamuu waa dabcin fiiriya saxaabada daacada siday u adeecayaan rasuulka sal اlahu alay slm maadaama rasuulku yidhi ninkaan adeeca qaaraa dabcin inay galaan dabkii laakiin dadku isku faker maahane qaar kalea ku dhege oo yidhahda war ka suga ka joog hor annaga nabiga markaan rumaynaynay sal اlahu alay wasalam maxaan u rumaynay inaan dab ka badbaadno ila aakhiro waxa la isku gubaa waa dab soo maaha nabigaba waxaan u raacnay sal اlahu alay wasalam waxay dab aan ka badbaadin mar nabigu dad nama amrin aan hubsano nabiga aan u tagin markaan u tagnaan yaa rasuulka alla dad haddii nagu gubaayo ma la adeeca hadduu yidhaha markaas ah markaasaan gelayna haddii kale war waxaan nabiga ka raacnay dadu ah oon ka cararayn see dad hadda u gelayna waa isku dhegi marka qaarba qaaru ku dhigi war hageli war joog wajacala bacdun gabalkooda wuxuu gudagalay yumsiku inuu qabto bacdan gabalka kale wayaquuluuna waxay leeyihin bacdigaasu fararnaa waan cararnay ila nebiy nabiga xaggiisaan u cararnay sala allahu calayh wasalam min annaari dabana ka cararnay nabiga xaggiisaan u cararnay macnaha markaan rumaynaynay oo aan nabiga raacaynay waxaan ka cararaynay naar marka see hadda u gelayni saasay ku yidhahdeen famaa zaaruu kama aysan suulin yumsiku bacdun bacdan gabalba gabal inuu qabto xataa khamadat الnaaru ilaa dabkii baktido dadkii dambe dabkii waa iska demi marka fasakana qadabuhu ninkii amiirka ahana caradiisiiya xasishay caradia ka baaba bis waa la iska soo tegey fabalaqa waa gaaray annabiya nabiga salى الlahu عalيه wasalam alkhabaru fabalaqa alkhabaru khabarkiyaa gaaray annabiya nabiga salى الlahu عalيه wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi markii loo sheegay low dakhaluuhaa hadday geli lahaayeen dabkaas maa kharajuu kama baxeen minhaa dabka ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama hadday geli lahaayeenoo ku dhintaan qabriga lagu gubi lahaa ilaa qiyaame laga gaaro kama aysan baxeen u fiirso markaas halkaas maxaa caddaatay ma bannaanayn amarkiisaas in la yeelo ilaa waxaa naar lagu galaa waa dembi ma bannaanayn marka warkaasoo kale warkiisa in la yeelaa hadday addeeci lahaayeen oy dadkaas ku dhintaan qabrigaa lagula guri laha haddana ilaa qiyaamo laga gaaro dadkaasaa ku shidmaa laha nabigu wuxuu yidhi qaacida kuliyahu sheegay waa kanaan wa daacatu daacadu fi lmacruufi wanaagay ahaa ah, inama daacatu fi lmacruuf wa daacatu waxa laysku adeecaa fi lmacruufi wanaagay ahaato wanaagga waxaa loola jeedaa waxaan dembi ahayn saasaa loola jeedaa halkaas marka waa qaacido sharciga islaamka hadduu yidhaha cid ha la adeeco islaamtu ninkeeda ha adeeco caruurta waalidkood ha adeeceen shacabku imaamka iyo madaxweynaha muslimkaa ha adeeceen qof walba awaamirtaa sharcigu baxshay oo uu leeyahay dad ha la adeeco dhammaan shardigaasay leedahay waxa lagu adeecaa waa waxaan macaasi ahayn qof macsi lagu adeeci karaa ma jiro islaamta uma banaan ninkeeda inay macaasi ku adeeco haduu yidhaahdo orod qaad ii soo gal ama sigaarkaan ii soo shid ma u soo shidi karto waa macaasiye say ugu adeeceen inama daacatu fi lmacruuf waxaa laysku adeecaa waxaan munkar ahayn waalidkii hadduu waladkiisii yidhaahdo maandhow todakada waa bartay ma joojin karo siddeetan iyo shanan ku gaari ii soo gad ma u soo gadi karo ma banaan u loo soo gado hadday kaadii ku dhegta dhabtanaad geyni tobanka siini ma siini yaa ku yidhi tobanka dawaa maadaa dhaktara maxaad ugu qori tobankada si odagaha miskiinkaa dhaktara isaga yaa yidhi tobanka dawaa ma lagu adeeci karo waa ku habaara hadduu yidha wax kastuu sheego waa ku habaara sideeda habaarku markuu wax tara habaarka yaa wax la weydiina ma qofkaa wax maamula may allah wax la weydiina ilaahay ma yeelayaa gardaro ma yeelay axadka wax la weydiinana waa alle marka waxa weeye qof nalwo shacabka madaxweynaha kuma adeeci karaan macaasi hadduu macaasi soo rogo ma ku adeeci karaan qof kasta waa inuu daacada makhluuqa dhexdiisa waa waxaan alla diidin waxa laisku adeeci karaa si kastaobu aragta sharciga islaamka dadka sidaas ha adeeco waalidka ha adeeco haweenaydu ninkeeda ha adeeco waxa weye culimmada ha adeeco waxa weye madaxda muslimiinta ha adeeco dhammaan waa waxaan munka ahayn xadiiskaasaa kuu miisaan adiga xadiiskaasaa kuu miisaan marka awaamirta amarka nabigu yihi adeeca amarku xaalad walba maaha cumuum amarku adeeca uu yihi moogta adeecada marka uu yihi amarka xaalad walba maaha almru mulaq laa yacumu axwaal uu yihi xaafi maxay amarka mulaqaa axwaashoo dhan ma camiimayo ma camiimayo marka waxaa loola jeeday waxaad ku adeecaydaan waa wixii aan macaasi ahayn saasaa loola jeeda rawa الbخaarي can caiشhaةa radي الlahu canha can النabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi malu ladii qofkii tilmaantiisa sifadiisa maalku waa ifada malu ladii qofkii sifadiisa yaqra'u qur'aana qur'aanka aqrinaa walxaalna aqrinaa huwa isagu xaafidun mid xifdisan uu yahay lahu qur'aanka maca safarati malaa'igta safiirada ay ula jiraan oo mansiladooda iyo darajadoodu joogaa malaa'igta alkiraami karaamaysan maalladii qofkii tilmaantiisa yaqra'u akrinaa alqur'aana qur'aanka walxaal huwa isagu xaafidun mid xifdisanuu yahay lahu qur'aanka maca safarati malaa'igta safiirada la jirkooduu noqonaa malaa'igta safiirada ah ee acmaasha qorta waa malaa'igta katabada ah xafadada ah kuwaas la jirkooda ayuu noqonaa oo waxaa loo jeedaa mansiladooda iyo darajadooda halkaasa ilaahay gaadhsiina taas marka malaa'igta alkiraami ee karaamaysan taas maxay ku tusaydaa qofka qur'aanka xifdisan oo aad u yaqaana qiimaha iyo karaamada uu ilaahay agtiisa ka leeyahay qiimaha iyo karaamada uu ilaahay agtiisa ka leeyahay qofka qur-aanka aad u yaqaan wa maalu ladii qofkii tilmaantiisa yaqra'u qur'aana qur'aanka akrinaa walxaal huwa isagu yatacaahadu uu ka warqabaa yatacaahaduhu waxaa loola jeedaa laba macno yidhahdeen culummadu markuu kelimaddan akriyo kelimadda ku xigta toos uma akri karo tartiibu ugu fiirsana fa u fiirsadu ku dhawaaqa waa dhiba kelimada markuu akriyo kelimada ku xigta inuu u fiirsado maahane horay kama akri karo waa macno macnaha labaad qofkan qur'aanka ma yaqaan wuxuu isleeyahay aad qabatid waa ku celcelina waa akrina haddana waa ku celina haddana waa akrina waa ku celina wuxuu ka cabsanaa qur-aanku inuu ka lumo ma yaqaano hoogaa qur-aankiya dhibaa labadaas macnaha lagu fasiraya tacaahadi wa maaluladii qofkii tilmaantiisa yaqra'u qur'aana qur'aanka akrinaa wlxaal huwa isagu iyo tacaahadu uu ka warqabaa qur-aanka wa huwa qur'aanka huwada qur-aanka u celinaya wa huwa qur'aankuna shadiidun calayhi uu ku adag yahay falahu qofkaas ajran laba ajara u sugnaaday qofkaas laba ajar ayuu leeyahay qiraa'ada uu qur'aanka aqrinayo ajaruu ka helaa sawaab ayuu ka helaa dhibaatada iyo jihaadka uu ku jiro oo uu ku dhibtoonayo kitaabka alle barashadiisana ajarkalu keena marka laba ajaru leey laakiin macnaheeda maan hadda laba ajar xataa hadduu qaato kii xifdisanaa inuu ka ajar badnaana maa kii xifdisana meel weynaa la geey malaa'igta waxa weeyaan safaradaahu la jira kaas kaasu tegi ah, laakiin kaluna laba ajaru leey laba ajaru leey rawa bukhaariy can ibni cabaasin rawa الbخaariي can iبni mascuudi radي الlahu canهu qaala cabdالlahi mascuud wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam man qara'a qofkii akriya bilaayatayni labada aayadood labada aayadoodoo min aakhiri suurati اbaqara suurati اbaqara aakhirkeeda ahaadeen fii laylatin habeen qofkii akriya ka fataahu waa ku filan yihi labada aayadood oo suuratulbaqara ugu dambeeya qofka akriya oo habeenkii markuu seexanayo uu soo qabanayo aamina rasuul laa yukalifu اllah labadaas aayadood qofka akriya waa ku filan yihin culummadu marka waxay isku khilaafeen tafsiirka waa ku filan yihin maxay uga filan yihin culummada qowlka ugu hormariyay xaafidku uuna ay ka muuqato inuu dooranayo wuxuu yidhi qofkii waxaa rabaa habeenkii inuu salaatulaylka qur-aanka ku tukado labadaas aayadood markuu seexana hadduu akriyo qur'aanka inuu caawa ku tukado ayagaa uga filan waa uga filay ana witirkiisu iska tukanay ah, inuu qur'aan badan ku tukado labadaasa uga filnaata qawlkaas waa qowl xoog badan culammada gabanna waxay yidhaahdeen wuxuu labadaas aayadooda la akriyaa sideedaba inuu qur'aankii akriyay habeenkaas uga filan yihi Ah, ama salaanta ku dhex akriya ama khaarijkeeda qaar kale waxay yidhaahdeen caqiido waa ugu filan yihiin maxaa yaele waxay kulansadeen iimaan iyo acmaal oo duuduub ah qaar kale waxay yidhahdeen balaayooyinka dhacayo dhammaan waa uga filan yihin ah, qofka labadaas aayadood akriya waxa xumaanta oo dhacaya waa uga filan yihin ilaahay baa uga kaafinaa wey macnaheedu allah uga kaafinaa culamada gabal waxay idhahdeen shaydaanka shartiisay uga filan yihin qaar kalena waxay yidhahen jinni iyo insi shartiisa ay uga filan yihiin calaa kulli xaal labadaas aayadood qofku markuu akrinaa inuu akriyo wax weyn ayuu ilaahay agtiisa uga gaaraa rawa الbukhaariي can caaishaةa radي الlahu canhaa ana nebiya nabiga salى الlahu عalayه wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa idaa aawaa markuu u dulmo ilaa firaashii gogashiisa kulla laylatin habeen kasta habeen kasta gobashiisa markuu taguu seexo rabo jamaca waa isku keeni jiray kafeeyi labadiisa calacalood labadaas calacalood saas iskugu qaba jiray labada calacalood ama labada sacad uu saas iskugu qaba jiray uma nafasa isku qabashada kadib uu ku tufi jiray fiihimaa dhexdooda nafaska waxaa la yidhaahdaa waa afuufid oo candhuufiyaf la socoto waa afuufid oo candhuufiyaf la socoto maahan afuufid kaliya candhuuf kaliyana maaha afuufid waa neef oo candhuuf yaru la socoto faqara'a waa ku akri jiray nabigu fiihimaa labada calacalood ama labada sacad qul huwa allaahu axad wa acuudu birabbi alfalaq wa acuudu birabbi nnaas saddexdaas suuradooduu ku akri jiray marka waxaad moodaa fiiri qiraa'ada iyo tufidda in tufidu horaydaad moodaa mana ahan saas ma ahan saas ahlucilmiga gobol ka mid waxay dhahaan hal qof culammada ka mid oo saa fiiri ma jiro laakiin umada labada calacalood ayuu jamcin jiray uma umadu tartiibkay tusee waxa weeye litaratumi nafsi fiihimaa calaa jamcimaa kulminta labadaas sacab la kulmiyey a ah, waxaa ka ratibmaa kadib wax lagu tufo ah, kadibay ka dhalaneen litaratubi nafsi fiihimaa calaa jamcihimaa amaa fa'da ku jirta fiiri faqara'a ma ahan tii tartiibka iyo tacqiibka waxay la mid tahay faidaa qara'ta alqur'aana fastacid bilahi fa'da ku jirta fa'daasu tartiib ma waxay tuseen ma qur'aanka marka hore akri markaad dhamaydo acuudu billaahi min ashayaan rajim dheh maaha ee macnuu waxa wey acuudu billaahi dheh kadib qur-aanka ah fadaasay la waxay la tahay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum reer banu israa'iila ilaahay ku yidhi faqtuluu fada ku jirtaa tartiib tusinaya taxqiiq sababtoo ah dilku waaba toobadii isagaaba toobadii ku imaanayba marka fadaaba tartiib ma tusayda midaada marka marka hore la akrinaa saddexda suuro candhuuftii oo barakadii qur-aanku ku jirta tufe ee adoon adoon waxba akrin candhuuftaada xaad ka tufe bayda barakee qur-aankiiyaad akrine candhuuftii marka qur-aanka markaad akrido barakaa ku jirta qur-aankiiyaa dhex maray markaasaad sacbada ku tufe markaas marka waxaa dambayda tufidda nabigu wuxuu yidhi waxay tihi caaisha daba caaisha waxay tidhi uma ymsaxu waa isku masixi jiray nabigu bihimaa labada sacad mastadaaca intuu awoodo min jasadi jirkiisa ka mid ah jirkiisa intuu ka gaadho uu marmari jiray yabda-u xaalu ku bilaabaa bihimaa labada sacad calaa ra'si madaxiisa wa weji wejigiisa iyo wamaa aqbala wixii soo qaabila min jasadi jirkiisa xaalu ka midi ah. madaxu iskaga bilaabaa markuu ku akriyo saddexda suuro oo ku tufo madaxu ka bilaaba wejuu ku xijina qaarkan hore intuu ka gaaro jirka dhan u marina kadib waa hal madax haddana waa ku celinaa saddex maraa laga rabaa yafcalu nebigu waa samayn jiray daalika sidaas alaaa maraatin saddex maruu samayn jiray nabigu saddex mar ayuu samayn jiray saddex mar ayuu samayn jiray mar walba saddexda suura inta ku akriyo uu jirka marina markaas haddana mar kale saddexda akrina jirku marina saddex maruu saas yeeli jiray nabigu sal اlahu alيه wasalam allahu subxaana wa taعala aclam salى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed